alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii yaquulu lmualifu raximah اllah wayajuuzu lamraani wayajuusu waxaa bannaan alamraani labadii amar ayaa bannaan ee ahaa hamzada in la kasriyo iyo hamzada in la fadxiyo bacda faai ljazaa'i abaalmarinta fa'deeda kadib labadaasi arrimood ayaa bannaan wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala man axadka camila shaqeeya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay suu-an xumaan shaqeeya ilaa qowlihi laga gaadho fa annahu allah gafuurun alla dembi dhaafid badan weeyi raxiimun alla naxariis badan weeyi wa bacda idaa ay wayajuuzu lamraani labada amar ayaa bannaan bacda idaa idaa dabadeed ayay bannaan yihiin idaada alfujaa'iyati kadada loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi kharajtu waan baxay fa idaa ina zaydan waaba isaga oo zayd qaa'imun taagan sidaadaan u baxay waxa aan la kulmay ninkii zayd oo waxa weeyaan taagan wakadalika sidaasi oo kale ayay labada arin labada amar ay u bannaanaanayaan idaa waqacat marka ay dhacdo ay hiya annadii fii mawdici tacliili cillo meesheed marka ay dhacdana labadii arrimood ee ahaa kasrada iyo fadxada ayaa bannaanaanaya wadalika tusaale naxu qowlihi tacaalaa nadcuu waan baryaynaa hu rabbi ayaan baryaynaa waayo innahu allah huwa allah albaru allaha waxa weeyaan weeyi alraxiimu ee naxariista badan albaru allaha ixsaanka badan alraxiimu ee naxariista weeyi iyo wa ka qawlika labayka ku ajiibay ijaabatan bacda alijaaba ina alxamda waayo ina alxamda mahad oo dhan wanicmata iyo nicmo oo dhani laka adiga ayay kuu sugnaatay watadkhulu waxaa geli laamulibtidaai laamta laamulibtidaha la dhaahdo ayaa geli bacda inna inna dabadeed ayay geli innada almaksuurati alhamsati hamsadeeda la kasriyay faqad oo keliya calaa arbacati ashyaaa ay calaa waaxidin mid bay geli waaxidka oo min arbacati ashyaaa shayaalo afar a ka mid a calaa khabarihaa ay calaa khabari inna inna khabarkeeda ayay geli bishardi kwnihi ay bishardi kwni lkhabari khabarka ahaantiisa shardinteeda ayay ku geli mu'aharan uu yahay mid dib loo dhigay muhbatan uu yahay mid sugan oo muhbata ah oo aan manfi ahayn wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala ina rabbaka la sariicu lciqaabi wainahu lagafuuru raxiim iyo wixii lamid a ina rabbaka rabbiga la sariicu lciqaabi weeyi wainahu lagafuuru raxiim weeyi wacala smiha ay wacala ayay geli bishari an yataahara bay laakiin ku geli bishardi an yataahara in uu dambeeyo ay huwa ismigu shardinteed can ilkhabari khabarka uu ka dambeeyo wa cala smihaa ay wa cala smi inna ina ismigeeda ayay geli laamtii laamulibtidaha ahayd bishardi an yataahara bayna ku geli in uu dambeeyo ismigu shardinteed can ilkhabari khabarka uu ka dambeeyo wadalika tusaale naxwi ina kala saaraha damiirkiisa ayaa waxa weeyaan ay geli bayna almubtada'i waalkhabari wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala ina hada lahuwa alqasasu lxaqu allahu yidhi wa calaa macmuuli lkhabari khabarku ka ku camal falaya ayay geli bishardi taqadumihi macmuululkhabarka soo hormaridiisa shardinteeda ayay ku geli cala alkhabari khabarka uu soo horeeyo taqadumka ku tacalluj wadalika tusaale naxwu ina zaydan zayd daaribun weeyi mid garaacay ama mid garaacay lacamran camar mid garaacayo weyi ina zaydan zayd lacamran camar daaribun mid garaacay weeyi ninka zayd la ydhaahdaay wuxuu garaacay maxay camar marka waa macmuulul khabarkii ayay gashay iminkana afartaa meelood ayay gashaa buu guri watatasilu waxaa la xidhiidhsan ma ma ayaa la xidhiidhsan maadii azaa'idatu zaa'idada ahayd bihaadihi tani ayay la xidhiidhsan tan alaxrufi xuruufta ah fa yabtulu waxa buri camaluhaa ay camalulxuruufi xuruufta camalkooda ayaa buri wadalika tusaale naxu qawlihi tacaala inama allahu allah ilaahun macbuudun weeyi macbuudkaasoo waaxidun keli ah iyo waqul waxaad tidhaahdaa inamaa yuuxaa waxa uunoo lay waxyooda ilaya aniga annamaa ilaahukum macbuudkiinu waaxidun inuu macbuud yahay macbuudkaasoo waaxidun keliya ah, qul uuxiya qul inamaa yuxaa ilaya waxdaaniyat lilaahi iyo wakaanamaa zaydun zayd waxaabad moodaa qaa'imu inuu yahay mid taagan walaakinamaa zaydun qaa'imun walacalamaa zaydan qaa'imun ilaa layta layta mooyaane fayajuuz waxa banaan fiiha ay fi layta layta dhexdeeda waxaa ku banaan alcmaalu baa banaan in la camal siiyo walihmaalu baa banaan in la camal tiro wadalika tusaale naxu laytamaa zaydan ala zayd qaa'imun miyuu ahaada mid taagan binasbi zaydin quria waxaa la akriyay binasbi zaydin zayd nasbihi oo maxay la idhahdo laytamaa zaydan waa calaa ariiqati licmaal wa rafcihi baa la akriyay rafci zaydin zayd oo la rafciyo waa calaa ariiqati lihmaal laytamaa zaydun qaa'ima wa tukhafafu waa la fudaydini ina ina waa la fudaydin inada almaqsuuratu lhamzati hamzadeeda la kasriyey fa yaksuru faxiina idin marka faxiina idin markaa markee marka la takfiifiyo la fudaydiyo yakuru waxaa badanaya ihmaaluhaa mukhafafadaasi in la camal gado ayaa badanaysa wadalika tusaale naxw in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafidun in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafidun in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayhaa dusheeda waxa ah xaafidun ilaaliye xaafid baa wayaqilu waxa yar icmaaluhaa antaasi mukhafafada icmaalkeeda iyo camalsiinteeduna waa uu yaryahay wadalika tusaale wain kula lamaa layuwafiyanahum wain kullan dhammaan lamaa kuwii weeye la layuwafiyanna waa oofin oo waa oofin hum ayaga rabbuka acmaalahum fii qiraati man mid qiraa'adii haddii aan akhrino manka oo khafafa fudaydiyey inna ina fudaydiyey walamaa lamaa fudaydiyey fil aayatayni labada aayadoodba ah in kulu nafsin lamaa iyo wain kulla lamaa layuwafiyanahum saas walkaa waa takfiif labadaba lamaa noo la fudaydinaya inada noo la fudaydinaya watalzamu waxaa laazimi allaamu laam ayaa laazimi fii khabarihaa inadaasi la takfiifiyey khabarkeeda waxaa laazimi laam baa laazimi xilima idaa uhmilat marka la ihmaaliyo ee la camal gado weliba walam yadhar ilmacnaa waa shardi labaad camalkuna aanu soo muuqan waayahay waidaa khufifat marka la fudaydiyo anna anna marka la fudaydiyo annada almaftuuxatu hamsadeeda la fadxiyey baqiya waa baaqi noqon baqiya icmaaluhaa in baqiya waa baaqi noqonaya icmaaluhaa ay icmaalu anna anna camal siinteedu baaqi buu noqonaya walaakin yajibu ha yeeshee waxa waajiba an yakuna inuu ahaado ismuhaa annadaasi la fudaydiyo ismigeedu damiira shani damiiru shani inuu ahaado ayaa waajibi iyo wa an yakuna inuu ahaado ay huwa ismigu maxduufan mid la gooya inuu ahaado wayajibu waxa kale oo waajiba an yakuuna inuu ahaado khabaruhaa khabarkeegu jumlatan jumla inuu ahaado wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala calima rabbi waxa uu ogaaday anhu xaaliya shaaniye sayakuunu inuu ahaan doono minkum idinka idinka inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuwa jiran oo xanuunsanaya waidaa khufifat marka la fudaydiyo kaana kaana marka la fudaydiyo baqiya waxa baaqi noqon icmaaluhaa kaanadaasi camal siinteeda ayaa baaqi noqon ayda noqode wayajuuzu waxaa banaan xadfu smihaa kaanada ismigeeda in la gooyo iyo wadikruhu ay wadikru ismihi ismi wadikru ismiha ismigeega in la sheegaana way banaanaan ka qawlihi ay ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisa iyo wixii lamid ah weeye kaandabyatan tactuu ilaa waariqi salam kaandabyatan baad moodaa kaandabyatan dabya ayaad moodaa iyo garanuug kaandabyatan dabya ayaad moodaa garanuug dabyadaasoo tactuu laacaysa ilaa waariqi salami ay ila salami laacaysa geedka la idhaahdo qudhaca salamka alwariqi caleentaadii waidaa khufifat marka la fudaydiyo laakina laakina marka la fudaydiyo wajaba waxaa waajibaya ihmaaluhaa ihmaalu laakina laakina in la ihmaaliyo oo la waajib noqonaysa waaya waxaynu kusoo guda jirnay baabkii nawaasikda ayaan ku guda gaar ahaan ina walaalaheed baynu khalay bilownay marka ina walaalaheed waynu ka soo hadalnay oo cadadkooda wuxuu ahaa iyo camalkii ay qabanayeen iyo kuwaas oo dhan waxaynu kusoo tilmaanay darsigii kan ka horreeyey waxaa kaloo soo sheegnay hamzada inna in la kasriyo oo meelaha qaarkood ay waajib tahay sagaal iyo soddon meelood toddobiyo labaatan meeloodna ay waajib tahay in la fadxiya marka halkan sheekhu raxima allahu tacala waxa uu ka bilaabayaa labadii arrinba inay bannaanaanayaan fatxadii iyo kasradii labaduba in ay bannaanaanayaan ayaa sheekhu halkan uu ku tilmaamaya marka wuxuu yihi wayajuuzu amraani labadii amar baa banaanaanaya labada amar waa labadeed wa yajuuzu kasru e hamzati inna iyo wa fatxuha maxaa banaanaanaya inna hamzadeeda in la kasriyo iyo inna hamzadeeda in la fadxiyo ayaa banaanaanaya bu yidhi waa kasta iyo boos kasta oo ay suubanaanayso in loo ictibaariyo mufrad loona ictibaariyo jumlo suuragal ay tahay inay jumlo tahay suuragalna ay tahay inuu mufrad yahay labadaa amar bana way banaanaanayaan marka wuxuu ka tilmaamay sheekhu raxima llahu saddex masale ayuu ka tilmaamay saddexda masale uu ka tilmaamay ayaynu ku gaabsan doonaa saddexda masalada ugu horeysa waa wa waa masalada loo yaqaano bada faai ljaza fa'da faauljazaha loo yaqaano dabadeed labadii arimood ayaa banaanaanaya faauljasu waa maxay waxaad soo sheegtay adaadkii adaatu shardiga ahaa ficlu shardina waad soo sheegtay kadibna waxaad sheegtay inna ayaad sheegtay waxa waajib noqon ah, waxaa la gelinayaa fa in la geliyo ayaa waajib noqonaysa fa in la geliyo ayaa horta waajib noqonaysa ha noqote e hamzadii innada kasre iyo fatxa ayaa labadaba ku banaan oo waa halka uu ku yidhi bada fa ljazai limaada marka maxay labada arimood u banaanaadeen liannahaa waqaat bada fa ljaza baad odhanaysa liannahaa waqacat bacda fa ljaza marka aayadda qur-aanka ayuu noogu tusaaleeyey ee ah man camila minkum suu markaa mantu waa ismu shardi jaazime ah soo marnay waynanu gaari doonaa caamilana waa ficil maadi fii maxalli jazme ayuu ficlu shardi yahay faacilkiisiina waa jaa-izu listitaaro huwa minkumna waa jaariye majruur haye maxalu shaahidkeena u soconaa marka waa maxay fainahu daweyn fainahu gafuur raxiim markaa fad waa maxay fadani waa waaqicatu fi jawaabi shari maxaynu soo sheegnay adaatu shardi iyo ficlu shardi baynu soo tilmaamay maxaa loo bahan yahay marka jawaabu shardi baa loo bahan yahay soo ma markaa jawaabu shardigi fadan waxaa loo yaqaanaa alfaau raabidatun fi jawaabi shari haddaba ina waxaa bannaan inaynu anna nidhaahno iyo inaynu ina nidhaahno haye markaa ina ama annada oo waa xarfu tawkiidin wa nasbin haadu waa ismigeedii kafuuran waa khabarkeedii jumlada ina iyo ismigeeda iyo khabarkeegu fi maxali jasma ayay jawaab shardi yaalaan soo ma jawaab shardi yaalaan mawdica labaad waa bacda idaa alfujaiya waa idaada loo yaqaano idaada alfujaa'iyada loo yaqaano dabadeedna labadii amar baa banaanaanaya ee ahaa alkasru walfatxu limaada liannahaa waqacat bacda idaa alfujaiya ah tusaalu ku siiyo wuxuu ku yidhi kharajtu waan baxay faidaa ina zaydan qaa'imun waaba iyada oo ninkii zayd uu taagan yahay marka bixitaankaagii ficilkii adu aad samaysay ee khuruujka ahaa maxaad la kulantay si kada a maxaad kula kulantay qiyaamu zayd baad kula kulantay ninkii zayd ahaa oo taagan marka idaadan fujaa'iya la ydhahdaa markaa kharajtu waa ficil iyo faaclo iyada waan isla garanaa halkaas ka dhig fa'dan waa maxay caadifo ka dhig idaa baa kuu timida idaa waa maxay idaa xarfu fujaatin calى saxiix aye inaa inoo timiday dee ina way iska caddaayba sooma ina zaydan qaa'imun waa cashirkii xali wey ciraabteed way fududa ee hadda waxaa loo socdaa un inada hamsadeeda way kuu banaan tahay inaad ana tidhaahdid iyo inaad ina tidhaahda oo maxay u banaanaatay waa liwuquucihaa bacda idaa alfujaa'iya waxaa kale oo ka mid a oo mawdica saddexaad uu yahay ee sheekhu uu tilmaamay idaa waqacat fii mawdici tacliil meel tacliil haddii ay dhacdana labadii wej baa iyaduna wuxuu ku tusaaleeyey aayadda qur'aanka nadcuuhu rabbi subxaanahu wa tacaala waanu baryanaa ay oo maxaad rabbi u baryaysaan dee huwa baru raxiim waa tacliiliya sooma liannahu huwa albaru raxiim waa tacliiliya markaa tanna waxay noqonaysaa iyaduna maxay labadii aarimood baa bannaanaanaya ee ahaa kasraha iyo iyo fatxada limaada liannahaa waqacat bacda in alati tufiidu atacliil liannahaa waqacat fi mawdic tacliil ban jeeda cafwan liannahaa waqacat fi mawdici tacliil waa yahay markaa nadcuuhu dee waa ficil mudaaric faacilkiina waa maxay waa waajib listitaar waa naxnu nadcuu waanu baryaynaa anagu hu rabbi ayaanu baryaynaa oo maxaanu u baryaynaa lna inahu ay linahu haddaynu kolkaa ana nidhaahno laamu tacliil lasoo qadarayaa jiraya liannahu huwa albaru raxiim marka wuxuu noqonayaa innadu waa waxay noqonaysaa waa haada ku jirta waa ismigeedii huwa damiirkaasi damiiru fasli baa laska idhahdaa albaru iyo alraxiimuna waa laba khabar wey laba khabar wey in la fadxiyaana way banaanaanaysaa oo anna la idhahda marka imise masalaan ka sheegnay marka labada arrimood ay banaanaanayaan labaan ka sheegnay saddex baan ka sheegnay saddexdu waa maxay waa idaa waqacat bacda fa ljaza ka labaadna waa maxay waa idaa waqacat bacda ida alfujaiya iyo idaa waqacat fii mawdici atacliil labayka ha ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba ilaahay oo amarkaaga waanu fulinaynaa waxaadna fartid waanu la imanaynaa waxa aad naga reebtidna waanu ka tegaynaa oo maxaa saa loo samaynaynaa ina alxamda wnicmata laka mahad iyo nicmo oo dhanba adiga ayay kuu sugnaatay marka halkaasna iyadna waa mawdicu tacliil weeyaan mawdica koowaad sheekhu waxa uu ka dhigay waa bada fai aljaza bacda fai aljaza markaa laba inoo banaan inaynu anna nidhaahno iyo inaynu inna nidhaahno aynoo banaan hadaynu anna nidhaahno waxaynu ka dhigaynaa annada iyo siladeeda master baynu ka dhiganaa annada iyo siladeeda ile siladeed waa maxay master bay soo xariraysaa mar haddaynu anna nidhi sooma masterkaa ay soo xariraysa waxaynu ka dhiganaa mubtadaynu ka dhiganaa khabarkiina maxduuf baan ka dhigaynaa falgufraanu jazauhu waaya ama waxaynu ka dhigaynaa khabar mubtadihiina uu go-an yahay fajazauhu algufraanu markaa masterka lasoo xariraya labada mid buu noqonaya marka labadaas mid buu noqonaya inaynu ka dhigno mubtade khabarkiina uu go-an yahay iyo inaynu ka dhigno khabar mubtadihii uu go-an yahay ile mster bay xariraysaa kasrahana maxaynu ka dhiganaa marka kasrahana waxaynu ka dhiganaa waa jumlo taama o iyado iska dhamaystiran waa jumlo taama oo dhamaystiran oo ah faanahu afur raim fahuwa afurun raxiim bay noqonaysaa marka marka haddaad ana tirahdid dee mster bay xariri masterka ay xariraysa mubtadaa laga dhigi khabarkiina waa maxduuf ama waxaa laga dhigay khabar mubtadihiina waa maxduur haddaynu kasraheeda ku daynana waa juml taam wey waa jumlo taama wey mawdica labaad waa bada ida alfujaiya waa bacda ida alfujaiya haddaynu fatxino dee baynu ku awilanaa masterkaasina marfuucun bilibtida baynu odhanaa mubtadaynu ku rafcinana khabarkiina idaadaynu ka dhiganaa waayo de waa daraf idaadaynu ka dhigana waxaa kale oo banaan in khabarkii uu maxduuf noqdo haddaynu nidhaahno waa xaraf ya idadan fijaaida haddaynu idhahno waa xaraf sida saxiixa khabarkii markaa maxduufuu noqon kharajtu fa idaa qiyaamu zaydin mawjuudun buu noqonaya haddaynu waa ismin idhaahnana maxaynu ka dhiganaa dee iyada lafteedaaba noqonba marka haddaynu laakiin xaraf ka dhigno sida saxiixi waa sidaasiye khabarkii maxduuf noqonaya marka haddaynu kasradii u daynana dee jumlo taama oo dhamaystiran ba weyaan taama oo dhamaystiran wey kharajtu waan baxay fa idaa zaydun qaa'imun ma taqdiir baa loo baahanaya marka taqdiir looma bahanaya markaa de looma bahanayo waayahay mawdica saddexaad waa haddii ay dhacdo mawdicu tacliil markaa marka la fadxinayo dee master baa la awilayaa masterkaasina maxaa lagu jerayaa laamta laamulciladaa ee maxduufada ayaa lagu jerayaa nadcuuhu liannahu huwa albaru raxiimu buu noqonaya laamta laamu tacliilka ayaa jeri masterkaynu xariran likawnihi baran raxiima hadaynu kasrada ku daynana waa jumla mustanafa oo loola yimid litacliil ah, waxa ka horeeya lagu tacliilinaya lagu cilaynaya lagu cilaynaya markaa saddexdaa meelood ayaa uu ka sheegay saddexda meelood waa maxay waa idaa waqacat bacda fai ljazani labada arimood bay kuu banaan yihin limaada liannaha waqacat bada fai ljaza arrinta labaadna waa maxay waa bacda idaa alfujaiya limaada liannaha waqacat bacda idaa alfujaiya mawdica saddexaadna waa maxay waa idaa waqacat fi mawdici atacliil marka haddaynu kasrino waa jumlo taama haddaynu waxa weeyan fadxinana dee master unbaa la xariiraya waa intaa macnuu masla faanay saddexdaa mawduc baad ku gaabsanaysaa ka soco wa tadkhulu laamu libtidaai bada bacda ina almaqsuura halkan sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu sheegaya laamta laamulibtidaha loo yaqaano ayaa geli buu ku yidhi innada maqsuurada ah oo keliya afar meelood bayna gelaysaa waxaynu hore usoo qaadanay qaacido ahayd maxay ahayd qaacidadii kullu adaatin ittafaqa camaluhuna laa budda lahaa min ummin aye walikulli ummin laa budda lahaa min khasaa'isa qaacidadaasaynu hore usoo qaadana likulli adaatin ittafaqa camaluhuna laa budda lahaa min ummin wa ummu hada albaabi ina walaa budda lahaa min khasaa'isa qaacidadaasaad qaadanaysaa adaad kasta oo camalkoogu isku mud yahay inay hooyo yeeshaan baa lagama maarmaana hooyadiina wax yadoo gaala ayay leedahay haddaba baabka kan ah waxa hooyo u ah inna ayaa hooyo u ah maadaama oo iyadii hooyo ay noqotay khasaais gaaray yeelanaysaa marka khasaaisdeedii markaa maxaa kamid a ah? laamta laamulibtidaa loo yaqaanaa inay gasho inna dabadeed afar meelood afar meelood inay gasho ayay khasaa'is u yeelatay kuwa kale miyaa banaanaan mayso de ana dabadeed geli mayso ka ana dab intii kale o dhan geli mayso yaa gaar laah yaa inna limaada maxay gaar ula noqotay waa umulbaab baynu odhanana waa umulbaab afarta meelood ba sheekhaa baraarujinaya wuxuu yidhi watadkhulu laamu libtidaa'i bacda ina almaksuurati faqad calaa arbacati ashyaaa ka koowaad waa maxay waa calaa khabarihaa innada khabarkeeda waxaa la gelinayaa lamta loo yaqaano laamu libtidaa laakiin laba shardi baa loo shardiyaa labada shardiyaa loo shardiyayaa waa maxay bishardi kownihi mu'ahara khabarku waa in uu dambeeyo ya waa inu de tartiibtii caadigeedu ku yimaado de khabarku waa inu dambeeyo waa shardi labaade wa an yakuuna muhbata muhbat waa inuu yahayo manfina waa inaanu ahayn khabarku saxiix walala labadaa shardi haddii la helo waxaa banaanaanaysa khabarkeeda laamta loo yaqaano laamulibtidaa in la geliyo ayaa banaanaanaysa wuxuu ku tusaaleeyey ina rabbaka lasariicu lciqaabi wa inahu lagafuur raxiim de ina waynu garanayna waa xarfu tawkiid soo ma aye rabba waa ismigeedii kaafku waa iska mudaaf ilayhi laamta laamulibtidaa loo yaqaanaa sariicna waa khabarkeedii mayna saxayn imika la sariic dee khabarkii waa muahar oo u dambeeyo ismigii waa ka dambeeya waa mid labada waa muhbat ma manfiba waa muhbat labada shardi maadaama oo la helay waxaa la gelinaya laamta loo yaqaano laam ibtida labadaa shardi un baad uxifdiyaysaa so basiid ma labadaas labadaasan ku gaabsanana ku kalena way sheegaan lakin labadaasun ku gaabsada markaa eeg khabarku shardi male ama mufrad ha noqdo sida labadan aayadood sida aayadan ina rabbaka la sariicu lciqaabi wa inahu lagafur raxiim ama ha noqdo hayru mufrad hayru mufrad muxuu uga jeedaa hadduu doono daraf ha noqdo ina zayda lacindaka wainaka lacalaa khuluqin caiim ha noqdo jaar iyo majruur wainaka lacalaa khuluqin caiim farqi male ha noqdo waxa weeyaan jumlo ha noqdo ina zaydan laqad qaama ina zaydan laqad qaama markaa khabarku farqi male ama mufrad ha noqdo ama hayru mufrad ha noqda e eh, shuruudda tan haddaynu ka helno waxaa la samaynaya maxay waxaa la gelinaya laamtii loo yaqaanay laam alibtida eh, ka warrama haddaynu nidhaahno ina cindaka zaydan ma la gelin karaa ya ma la gelin karaa khabarkaasi laam ina cindaka zaydan la limaada waa licadami taahuri mau taahura imika me mu taahuri uba soo tabasudayba waa meelii u banaanaa inu soo tawasado soma markuu khabarku noqdaan darf iyo jaar iyo majruur may banaan tahay inaynu nidhaahno ina zaydan lam yaqum khabarka inaynu gelina may banaan tahay laamulibtidaaya limaada muhbat maaha waa manfi marka labada shardi aynu udhiganaa markay gelayso laamta laamulibtidaha loo yaqaana khabarka inna waa maxay wa an yakuna alkhabaru muaharan wa an yakuna muhbata ka soco wacala ismihaa bay gelaysaa ismiyada ayay gelaysaa ismigana sheekhu wuxuu u sheegay oo uu yidhi an yata'ahara can ilkhabari ismigu waa inuu ka dambeeyo khabarka xillimuu ka dambayn jiray iminkaan idiin sheegayaada ismigu xillimuu khabarka ka dambeeya oo cashirkeeni xalay markaay noqdaan markuu khabarku noqdo daraf iyo jaariya majru soo ma ismigaa dambayn jiray ina fii dalika lacibra lacibra muna ismigiina ahayn waa ismigii ina shardigan uu dhigay baynu ka helnay oo ah an yataahara can lkhabari waa inuu ka dambeeyo abarka waa inuu ka dambeeyo khabarka waa inuu ka dambeeyo waa yahay kaasina waa ismigii waa masalada labaad ee laamulibtiduhu ay gasho oo ah ismiga ina shardiga loo xidhayaana waa maxay an yataahara can lkhabar intaasuna xifdi waa inuu khabarka ka dambeeyo oo khabarku waa inuu soo hormaro markuu khabarku soo hormarayaan hadda ama waa daraf waa damiirka loo yaqaano damiir lfasli damiir lfasli isaga laftiisa axkaam gaara iskale insha allah waanu sheegi doonaa mar gaaraynu sheegi doonaa laakin sheekhu hadda wax shardiya umuu dhigin damiirulfasligana waa ay gashaa maxaa gala laamta loo yaqaano laam ibtidaha ina hada lahuwada weeyaan wainaa lanaxnu saafuun ina hada lahuwa lqasas baan ujeeda ina hada lahuwa alqasas lxaqu aye lahuwadaa weeyaan eega huwi waa maxay waa damiirufasli soo ma muna damiir fasli ahayn damiir fasligu insha allah shuruud buu iska leeyahay laba shardi isagaa loo shardiyaa laba shardina waxa ka horeeyaa loo shardiyaa laba shardina waxa isaga ka dambeeya loo shardiyaa markaanaan insha alla sheegi doonaa laakiin haysta eh, damiirulfasligana laamta laamulibtidaha la idhaahdaa waa ay gashaa waa imise masalo ya saddex masalada afraad waa calaa macmuuli lkhabari khabarka laftiisa caamil sii noqda ama waa ismu faacil ama waa ismu ficil sooma wuu sii camal falaya oo camalkii ficilku uu qaban jiray oo kale ayuu qabanaya macmuulka macmuululkhabarka ana laamta laamulibtidaha la ydhaahdaay waa ay gashaa laakiin shardi baynu uxidhana sheekhu u xidhay waa maxay bishardi taqadumihi cala alkhabari macmuululkhabarku waa inuu ka soo horeeyo khabarka waa inuu ka soo horeeyo maxaynu nidhi macmuulku waa inuu ka soo horeeyo khabarka waa inuu ka soo horeeyo muxuu inoogu tusaaleeyey sheekhu ina zaydan lacamran daariban mayna saxayn imika eeg ina zaydan ini waa wa waa wixii camal felayy zaydanna waa ismigeedii daaribunna waa khabarkeegii haddaba lacamran waa macmuululkhabar oo daarib oo ismi faacila ayaa mafcuul u haysta soo ma shardigii makaan la mise kama inaan helin bishardi taqadumihi cala alkhabari macmuulku waa inuu khabarka ka soo horeeyo oo khabarkii oo caamilina kolkaana waa la gelinaya laamtii laamulibtida ahayd waa la gelinaya shardigii baynu ka helnay maxaynu odhan ina zaydan lacamaran daaribun sheekh mayna basidayn ina zaydan lacindaka jaalisun ka waran ya waa saxde jaalis baa ku camal falaya maxay cindadan darafkan de ayaa darafkan ku camal falaya waaya ka waran haddaan idhaahdo ina zaydan daaribun camran laamti ma gelin karaa ina zaydan daaribun lacamran ma gelin karaa la limaada ya licadami taqadumihi cala alkhabari de khabarkii kamuu soo horen shardiguna waa maxay bishardi taqadumihi cala alkhabari marka laamtan maxaa la yidhahdaa laamul ibtida la ydhahdaa maxaa loogu bixiyey laam libtida liannaha tadkhulu cala lmubtaday walacabdun muminun waa laam ibtida la dhahda waxaa kale oo la ydhahdaa laam lmusxaliqa la dhahdaa ama laam lmusxalifa la dhahdaa bilfa laam lmusxaliqa ama laam muزxalifa waa la idhahdaa oo qaaf iyo bilfa labadaba loo dabdiyo maxaa loogu magacaabay ina zaidan la qaa'imun asalkeega hore wuxuu ahaa bay dhahdeen culimadu laina zaydan qaa'imun kadibna waxay naceen kalaamka inay ku furfurtaan laba xaraf oo labaduba ay wax adkaynayaan kadibna laamtii ayay u rareen khabarka laamtii bay khabarka la doonteen marka laamulibtida ayaa la idhaahdaa ama laam muali ama laam muxalif intaba waa la marka halkaana maxaan ku qaadanay waxaynu ku qaadanay laamta laamulibtidaha la ydhahdaa inada dabadeed in ay gasho afar mawdic ama afar meelood afarta meelood meesha u horaysaa ala khabarihaa bay gashaa shuruud buuna sheekhu u dhigay an yakuna alkhabaru muaharan wa an yakuna muhbata mawdica labaad ay gashaa waa calaa smihaa shardiga u yaalaana waa an yataahara can ilkhabari mawdica saddexaad waa damiirka loo yaqaano damiiru lfasli wax shardi ah umaanu dhigin mawdica saddexaad mawdica afraad waa macmuul khabar shardiga ugu dhigana waa maxay bishardi taqadumihi cala alkhabar intaas baad uxifdiyeysa wixii dheeraadana insha alla waad arki doontaa ka soco watatasilu maa zaa'ida halkana sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu ka sheegayaa adaadkan aynu soo baranay xuruuftan aynu soo baranay ee lixda ahaa haddee lala xidhiidyo maada camalkoodii waa buraya camalkoodii waa burayaa waayahay marka maadaasi waxaa la idhahdaa kaafa kaafa ayaa la idhahdaa markaa zaa'ida ayaa carabiyada dhexdeed ka qur'aanka o kale iyo markay joogto waxaa loo yaqaanaa sile iyo tawkiid baa loo yaqaana sile iyo tawkiid baa loo yaqaana marka maadaasi waxaynu odhanaynaa kaafaa la idhahdaa ama waxaa la idhaahdaa muhayia la dhahdaa muhayia kaafaa la idhaahdaayo adaadkan bay camalkii ka xidhaysaa muhayia la idhaahdaayo waa diyaariso maxay diyaarinaysaa adaadkani waxay gaar ku ahaayeen inay galaan jumla ismiya waxay u diyaarinaysaa inay galaan jumla ficliya markaa muhayiana waa la dhahdaa muhayi waa la dhahdaa markaa maadani waa maadaa loo yaqaano kaafada horena waxaan idin ku tilmaamay ma fi luqa alcarabiya waa toban macaani iyo maa cashrun idaa rum tacaadaha faxaasil calaa beytin shahiidin taqarara satafhamu sharط alwasl facjaab linukrihim bikafin wanafyin zida darfan wamasdara wayuczaa ila alasmaa'i min daka shadraha waakhira shadrayha xurufan kamaa taraa waa tobanka koob iyo tobanna way dhahdaan tobankaasi waa shan iyo shan baad u kala tuuraysaa shan iyo shan ayaa loo kala tuuraya shan waa asmaa shanna waa xuruuf wey mar insha allah iyagoo macal tusaalahooga wata aynu warqad isku siin doonaa insha allah laakiin ogaada maadan maxaa loo yaqaanaa kaafaa la ydhahdaa ama maxaa la ydhahdaa muhayi'a la ydhahdaa muhayi ayaa la dhahdaa kaafoa maxay macnaheedu camalfalkii ay camal fali lahaayeen bay ka kaafiyaysaa way ka xidhaysaa waa kaafa waxa ka dambaysana maxaa lagu cihaabaya makfuufa amalkii baa laga xidhay marka inama acmaalu binyad hadday craab la odhan isagoo kooban maxaad oranaysaa inamaa waa kaafatun wa makfufa macnaheeduna waa maxay maadaa kaafa oo camalka xidhay makfuufana waa maxay waa laga xidhay oo inadiiba camalkii laga dabray muhayiana waa maxay awal hore jumla ismiyay gaar ku ahaayeen waxay u diyaar garaynaysaa inay geli karaan jumla ficliya misle marka wuxuu yidhi maadaasi zaa'idadii haddii ay gasho xuruuftii amalkoodi waa bulayaa sida inama allahu ilaahun waaxidun oo kale inaadaasi maxaa lo odhanaya waa xarfu tawkiidin wa nasbin maa kaafaa lo odhanaya haddaad doontid ma odhan inamaa kaafatun wa makfuufa saasaa kuu fudba sooma lafduljalaalaha mubtadaad ka dhigaysa waxa ka dambe mubtada ku rafcisha aye ilaahuna waa maxay waa khabarkii waaxiduna waa naati hadda inama alacmaalu biniyad waad icraabi kartaa waylata alacmaalu waa mubtada biniyaadkana waa khabarde wax ishkaali kuma jiro limaada dee inamaadii camal fali lahayd maadanaa kaafo ku noqotay oo ka dabartay oo ka xidhay camalkiibay ka joojisay bay ka qabatay marka inamaa kaafatun wa makfuufun baad odhanaysaa soo basiid ma qul inamaa yuuxaa ilaya qultu waa ficla marfaacilki waa waajib listiqra wa anta inamaa kaafa wa makfuufa yuuxaa waa ficil mudaaric oo muqayaru siiqa waayahay waa lagu qadaraya yuuxaa ilaya waa jaariya majru yuuxaa ku tacaluji naaibu faacilku waa masderka muawalkee laga dhalaalinayo inamaa ilaahukum ilaahun waaxid inamaa yuuxaa ilaya waxdaaniyat lilaahi saasuu noqonayna afcaalki waka wa kaanamaa zaydun qaaimun waa kaanadii kaanamaa zaydun qaaimun zaydu waa mubtade kaanamaa markaa kaafatu wa makfuufa zaydu waa mubtada qaimuna waa khabar lakinamaa zaydun qaaimun lakinamaa kaafatu wa makfuufa zaydun waa mubtada qaimuna waa khabar lacalamaa zaydun qaim waa kaafiya makfuufa zaydun qaaimu mubtadiya khabar ilaa layta layta mooyaane halkaad ka istisnaanaysaa fa yabtulu camaluhaa camalkeegu waa buraya ilaa layta layta mooyaane oo fayajuusu waxa banaan fiiha ay fi layt layt waxaa ku banaan alicmaalu in la camal siiyaa banaan wlimaalu in la camal gadaana iyada way ku banaan tahay oo maxaad odhanaysaa laytma zaydan qaaimun laytma zaydan qaaimun aye layta maxaynu odhananaa xarfu tamanin wa nasbin ma maxaynu odhananaa zaa'idatun mulgaat kaafa maaha damaanta zaydan waa ismigeedii qaa'imuna waa khabarkeegii rafci laytama zaydun qaa'imun markaa maxay noqoni ya kaafatun waa mafufay noqonaysaa zayduna waa mubtada qaa'imuna waa khabar marka iyada waa laga soo reebay maxay iyada waa laga soo reebay haddaba eeg sababta loo camal tirayaa maxay tahay adaadkan marka ay gasho maa zaa'ida sababta fahma sababta loo camal tirayaa waxa ay tahay waxa zuulaya ikhtisaaskii ay gaarka ku ahayd adaadkani biljumali ismiya ikhtisaaskaasaa meesha ka baxaya waxayna u diyaargalaynaysaa maadani inay geli kar inay aadaadkani geli karaan aljumal alficliya waayo maxaa looga soo reebay layta layta maxaa looga soo istisnooday ihmaalkeedu iyada waajib maaha waana la camal gadaa buu ku yidhi iyada labadu wej bay ku banaan tahay icmaalkiina waa banaan yahay limaada weliba icmaalkaaba raajixe limaada sababtu waa maxay waa libaqaa'i ikhtisaasiha bilasmaa iyada waxa baaqi noqda bay yidhahdeen maxay ku gaar noqoshadii ismiga ay gaarka ku noqon jirtay baa iyada u baaqiya maadaama oo u baaqi noqday de waa la camal siinaya oo waa waayahe maxaa loo camal gadaya ya maxaa he loo camal gadaya waa ilxaaqin la ilxaaqinayo walaalaheed adaadkaa hore ay walaalaha ahaayeen ilxaaqin la ilxaaqinayo aawadeed ayaa he loo ihmaalinaya sababta loo camal siinayaana waa maxay dee sideediba iyadu ku taagan tahay sideediiba iyadu ku taagan tahay ahayd inay gaar ku tahay jumla alismiya waaya markaa muhayana saasaa loogu bixiyey muhayiana sidaasi ayaa loogu bixiyey oo waxay u diyaarinaysaa inay galaan ficil qul inamaa yuuxa inamaa yuuxa inamaadi maxay gashay dee ficil bay gashay afa xasibtum annamaa khalaqnaakum annamaadi maxay gashay dee ficil bay gashay kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun maxay gashay dee ficil bay gashay wlakinama ascىa lmajdin muhalin wqad yudrik lmajdal muhal amhali waa imruqays wey mucalaqaadkaan ku arki doonaa walakinamaa ascaa ha yeeshe anu waxaan u sacyeeyaa buu yidhi oon u socdaa oo aan u dadaalayaa limajdin sharaf majdigaasoo mu'ahalin daa'ima waqad yudriku inuu gaadho ayaa la arkaa almajda sharafta almu'ahara daa'imka amhaali kuwa aniga ila midka maxalushaahidkeena waa maxay laakinamaadi maxay gashay jumle ficliya ay gashay oo ascaayade ascaaya ayay gashay acid naadaran ya cabda qaysin lacaala ma adaa'at laka naaru lximaara almuqayada ucaaya kana soo maaragti caydtii ugu xumayd wey acid buu yidhi celi nadaran eegmada ku celi buu yidhi yaa cabda qaysin cabda qaysow lacallama waxaa laga yaabaa ada'aat inay kuu iftiimiso laka adiga annaaru dabku alximaaru dameer almuqayada la dabray yaa u caaya soo maaragti waa yahay maxalushaarka innaga anu ka qaadanayna muxuu yahay lacallama adaa lacallama maxay gashay dee adaa oo ficilay gashay jumla ficliya waka markaa maxaa la samaynayaa maadaasi ama waxa la dhaha kaafa ama waxa loo yaqaanaa maxay muhayaa ayaa loo yaqaana muhayaana macniga hadda inaad fahamtee baan umalaynaya waxay u diyaarinaysaa adaadkani inay galaan jumla ficliya inay galaan ka soco maxaynu ku baranay ya maada zaa'idada loo yaqaanaa hadii ay gasho adaadkan maxaa dhacaya cunuma maxaa dhacaya camalkii bay ka qabanaysaa limaada maxay uga qabanaysaa waxa zuulaya ikhtisaaskii ay gaarka ku ahaayeen aljumal alismiya ilaa layta mooyaane oo laytayada maxaa dhacay laba wej baa banaa alicmaalu wlihmaalu oo sababtu waa maxay waa libaqaa ikhtisaasiha cala aljumali lismiya kolka la camal galayaana waa maxay waa ilxaaq kuwa kuwa ay walaalayin la haleeshinayo waay ka soo wa tukhafafu ina almaksura fayaksuru ihmaaluha halkana wuxuu doonayaa sow lix may lixdaasi kuwa nuuntu ay u dambayso waxa banaan in la fudaydiyo iyo inaan la fudaydin hadaba hadii la takfiifiyo oo la fudaydiyo maxaa dhacaya xukunkaasu halkan inoogu tilmaamaya laytyada weligeedba iyadu waa fudayd laytha weligeedba waa fudayd lacalina biluqaatiha luqaad fara badan bay culimadu u tilmaamaane weligeed way shadan tahay maxaa soo haray afar nuun u dambayso anna inna ka anna laakina afartaasaa soo hadhay soo maa afartaas waa daba doonaya maxay inuu inoo sheego see la anna iyo ka anna waxa waajiba way camal falayaan haddii xitaa la takfiifiyo laakinana waxa waajiba in la ihmaaliyo innana waa maxay jaaza wajaaza saasay odhan jireen culimaduba intiibuu ka warramaya eega wuxuu ku yidhi innada waa la fudaydinayaa marka la fudaydiyana waxaa fara badanaya eh, in la ihmaaliyo waa inna hadda eeg wajaaswajaase soomad arag waxaa fara badanaysa in la ihmaaliyo waxaana yaraanaysa in la camal siiyo labadii way banaanyiin in la ihmaaliyo iyo iyo in la camal siiyo so saa kamaad fahmin maxaana badan in la ihmaaliyo ayaa badan maxaana yar in la icmaaliyo oo la camal siiyo wuxuu ku tusaalay aayadda qur-aanka in kullu nafsin lamaa calayha xaafid intan waxaa la odhanaya mukhafafa min athaqiila waa muhmala kullu waa mubtade nafsin waa mudaaf ilayhi laamta laamulfaariqaa la idhaahdaa ya maadaasi waa sili iyo tawkiid qur-aanka dhexdiisa waa zaaid ha odhan waa sili iyo tawkiid calayhaa jaar iyo majruurkani waa khabar soo taqadumay xaafiduna waa mubtadihi oo muahara addama isla fahne xaafiduna waa maxay waa mubtadihi oo muahara waa yahay waa markaynu fudaydino sida sheekhubaynina fi qira'ati man khafafa ina walama waa marka la fudaydiyo wey haddee la shado miyaa lamaada waxay noqonaysaa iijaabiya bimacnaa ilaa weeyaan maa kullu nafsin ilaa calayha xaafidu si kale kolkaa noqon doonta lakiin maxaan samaynaynaa eega tashaahidkan uu ku sugan yahay waa maxay waa intii oo la fudeeyey in mukhafafa min athaqiila waana muhmala marka eeg muhmala kullu markaa maxaynu ka dhiganaa waa mubtade nafsina waa mudaaf ilayhi laamka laamulfaariqa la dhahdaa maadaasina waa sili iyo tawkiid calayha waa khabar soo taqadumay xaafiduna waa mubtadiy oo muahara marka aayaddu maxay inoogu tusaale tahay iyadii oo la ihmaaliyey iyadii oo la ihmaaliyey waa yahay wayaqilu icmaaluha in la camal siiya ayaa yar haye ya wain kula lama layuwafiyanahum intani waa maxay waa mukhafafa caamila eeg way camal falaysaa kulan waa maxay waa ismiyeedii lama laamku waa maxay dee waa laamulibtida ya so ismigeeda mu geri jirin waa laamulibtida wey haye maadana waa maxay waxaan ujeedaa waxa weeyaan waxa weeyi waa khabarkeygii khabar ku gelay khabar ku gelay khabar ku gelaya soo samen cafwan markaa kulan baa ismigeediya lamaadaasina laamku waa laam ibtida de laam faariqa ma aha maaduna waa maxay waa ism mawsula bimana ladin bimacna ladii weeyaan waana khabarkeygii layuwafiyanahum jumlada dambanahe waa siladii de waa siladii weey markaa lamaadani dee maadu maxay noqon jirtay mawsul mushtaraga maynay noqon jirin ya maxay qaacidaynu qaadanay ahayd wladii yadul muxuu ahaa ya wladi yubayinu calaa macna almawsul almushtarak huwa damiiru il ya alaa maa waqacat calayhi almawsulaat almushtaraka huwa damiiru sila qaacidadu saas ahayd soo ma markaa iminka maxay noqotay tusaalahanna maxaynu ka qaadanaynaa waa iyadii oo la camal siiyey weeyaan aayadda horena waa iyadii oo la camal gedi weyan lakin waa haddii la fudaydiyo wey waa ka ku yidhi fi qira'ati man khafafa ina walama fi laayatayn halkaa maxaynu ka fahnay ina haddii la fudaydiyo jaaza alicmaalu walihmaalu lakin maxaa akhar ah alihmaal ba akhar masladaasaan ka fahnay wuxuu daba raaciyo daba dhigay watalzamu laamu fi khabarihaa laamta laamu faariqada la idhaahdo ayaa laazimaysa buu ku yidhi maxay haddii la camal galo haddii la camal galo laakiin shuruud baa loo shardiya waa saddex shardi kow midi weeyaana waa haddii la ihmaaliyo waa haddii la takfiifiyo horta waa haddii la takfiifiyo waa haddii he la takfiifiyo wey waa mid labaade waa hadi waa wa waa in la ihmaaliyo waa shardi saddexaade waa in lam yadhar ilmacna waa macnuhu haddii aanu muuqan saxiix wala la saddexdaa shardi marka la hero ayaa laamtaasi laam faariqada la idhahdo la gelinaya marka maxay kala saaraysaa waxaa isku ekaanaya intii naafiyada ahayd iyo intan mukhafafa min athaqiilada isku ekaanaya marka hadaynu laam gelinno maxayna tusinaysaa intan in ayo tahay mukhafafa min athaqiil ina tahay nu garanaa ayna ahayn kolkaa faariqada saa ufahma intii naafiyada ahayd iyo intanaa isku suuro ekaanaya xagga suurada mayna isku ekaaneyn marka maxaa kala saaraya laamtana laamufaariqa la dhahda marka laamta laamufaariqada la dhahda markay gelaysana saddexdaa shardi baa loo dhigayaa a inay mukhafafa noqoto laba in la ihmaaliyo saddex idaa lam yadhar ilmacna macnuhu marka aanu muuqan mayna basidayn ka soco haddee laakiin waxa weeyaan haddii la icmaaliyo la camal siiyo ama la ihmaaliyo laakiin macnihii uu muuqdo qarino la helo aawadeed waxa weyan laamtu waxba kolkaa laazimi mayso tusaale in zaydan qaa'imun baa tidhi in zaydan qaa'imun waxba laamti aken waxba laazimi mayso limaada dee zaydan baad nasbisay ma zaydan baad nasbisay mar haddaad nasbisay maxaad garanaysaa intan inay tahay ya inadii oo la takfiifiye ina taad garanaysaa inadii oo la takfiifiye ina tahay waa yahay ama waxaad tidhi in zaydun lan yaquuma ka waran in zaydun lan yaquuma ka waran ya tusaalahaasina ka waran ya ya lan lan nafyi baa jooga sooma nafyi baa jooga marka adu khulaasada waxay noqonaysaa laamtu marka ay laazimaysa waa marka saddexdaa sharti la helo inay mukhafafo noqoto iyo in la ihmaaliyo iyo inaanu macnihii muuqan inaanu macnihii muuqan ka soco halkaas waa ina sooma haddee la fudaydiyo anna ka warrama culimay anna haddii la fudaydiyo iyada camalkeegu uu baaqi noqonaya wujuuban baa wad odhanaysaa sheekhyada waa wujuban ba camalkeegu inuu baaqi noqda waa waajib waayo waxay gaar ku tahay maxay jumla ismiya ayay gaar ku tahay laakiin saddex arimood baa waajib noqonaya saddexda arrimood waajib ka noqonaya waa maxay an yakuna damiiran ismigeedu waa inuu damiir noqdo shardiga labaad wa an yakuna bimacna shani waa inuu noqdo shardiga saddexaad wa an yakuna maxduufan waa inuu maxduuf noqdo saddexdaa shardi ayaa ismigii u waajibaya khabarkiina waxa u waajibaya an yakuna jumla inuu jumlo noqdo jumladaasi ama ismiye ha noqoto ama ficliye ha noqoto ee mufrad noqon mayso limaada dee jumladu waxay fasiraysaa damiiru shaniga soo ma shanigana waxaa fasira jumla fasirta dee mufrad ma fasiro mufrad ma fasiro waaya marka maxaynu nidhi anna bifatxi lhamza haddee iyada la taksiifiyo oo an ay noqoto waxaa la samaynayaa culima iyada waa la camal siiniya waa waajiba laakiin ismigeedii bay saddex arrimood waajibayaan inuu noqdo damiir daahir noqon maayo buu yidhi waa mid labaada inuu bimacna shani noqdo waa mid saddexaada inuu maxduuf noqdo khabarkeegina halbaa u waajibayo oo inuu jumla noqdo ama ismiye ha noqoto ama ficliye ha noqoto iyadoo ismiye ah calimtu an zaydun qaaimun calimtu an zaydun qaaimun waa maxay taas waa jumla ismiya khabarkeegii oo noqday de anhu weeyaan sooma iyadii oo mayna basiid hayn waa basiid halkaasina maxaynu ku haynaa innaynu haynaa sheekde annaynu haynaa anna waxa waajiba in la camal siiya ayaa waajiba maxaa ku xiga ka anna soo ka annana waa waajib iyadna in la camal siiya iyadana waa waajib in la camal siiya laakiin wuxuu yihi waxa jaayis ah ismigeeda in la xadfa banaan in la sheegaana waa banaan yahay ka annana in la camal siiyo ayaa waajiba oo waanay kula anna iyo ka isku mid a waa waajib in la camal siiya laakiin wuxuu ku yidhi waxaa banaan ismigii kaana in la gooyo in la sheegaana way banaan wuxuu soo qaatay beytkaasi baxrudawiil kuu soo qaatay kaandabyatan tactuu ilaa wariq salm u fiirso kaantani waa maxay waa mukhafafa min athaqiila ina camalkeegio kala qabanaysaa soo ma haddaba eeg dabyatan saddex wej baa inaynu nasbino waa ismigeedii marka khabarkeegii me waa maxduuf kaandabyatan caatiyatan hadihi lmar'atu baa la odhanaya marka markaynu nasbino khabarkeegii waa maxduuf waxaan joogee nasbisna waa maxay waa ismigii waxaa banaan kaandabyatun in la yidhaahdo markaana maxaa go-an ismigii kaanhaa dhabyatun meesha tashbiih baa ku jire waxaa banaan in la jelo oo aynu nidhaahno kaafku waa xarfu jar antuna waa zaa'ida ka andabyatin saddexdasiood bay ku wariyaan laakiin innaga maxay noo munaasabo shaahidkeenu yahay ka andabyatan limaada wuxuu ku yidhi ilayn wayajuus waxaa banaan buu yidhi xadfu smiha iyo wadikruhu buu yidhi soo ma markaa wadikruhudi weeyaanoo waa la sheegay maanta ayaanu odhanayna oo dabyatan waa ismigii khabarkeedina wuu go-an yahay waa yahay ويوما توافنا بوجه مقاسم كأن ذابية تطو إلى وارق السلام بui ويوما maalin bu yihi توافina way noo iman biwجhin weji ayay noogu iman bu yihi wejigaasoo muqasamin la qurxiyey gabadh buu ammaanaya kaan dhabyatan bu yihi garanuug kaan dhabyatan garanuug ayaad moodaa bu yidhi dhabyada oo tactuu laacaysa ila salami geedka quraca la ydhaahdo slmkaasoo alwaariqi caleen daadiye bui geedkaasi guranaysa caleentiisa ayaabad moodaa bui tashbiih buu ka waday maxalu waa maxay waxa weeyaan waa dikru ismi kaana waa calaa riwaayati nasbi haddaynu marno o aynu nidhaahno kaandabyatan aynu nidhaahno khabarkiina waa maxduuf marka aynu nidhaahno kaandabyatan tactuu ilaa waariqi salm haadihi lmar'atu tactuu jumladaasina waa maxay saddexda goorba waa weeyaan ama majruur noqoto dabyatan ama marfuuc noqdo ama mansuub noqdo so basiid ma halkaana maxaynu haynaa kaana iyo wax waajiba in la camal siiyo ayaa waajiba lakin wuxuu kugu ismiga in la sheegaana waa banaan in la gooyaana waa banaan yahi ku yidhi khufifat laakina laakina marka la takfiifiyo wajaba ihmaaluhaa ya sheekh ka waran haddee la takfiifiyo maxaa waajibaba in la camal gado ayaa waajibaba waxa kale banaan wawda caatifada la idhahdo in la geliyo ayaa banaan si loo kala saaro laakinta caatifada ah iyo iyo tan la fudeydiyade ah ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuul allah markaa eeg adaad ka soo khulaasee maxay noo laaban afar baynu sheegnay inna haddii la takfiifiyo labaa banaan alihmaalu wاlicmaalu ya akara ihmaalka haye waxaana waajiba buynu yidhi laamta loo yaqaano laamulfaariqa in la geliyo ya soma sainama oran waxaa la gelinayaana waa maxay waa abarkeeda sooma waa khabarkeeda weeyaan laakin waa xilnima saddex shardi marka la helo markay noqoto mukafafa ay noqoto muhmala ay noqoto walam yadhar ilmacna macnuhuna aanu muuqan soo basiid maa maxay noogu soo xigtay annaha dee la takfiifiya ka warrama ya waxa waajiba in la camal siiyo ayaa waajiba ka anna ka warrama dee waxa waajiba in la camal siiyo laakina ka warrama dee waxaa waajiba in la ihmaaliyo maxaa laaban layta iyadu waa weligeedba waa takfiif lacalla weligeedba way shidan tahay marka halkaa maxaa inoogu dhamaaday halkaa waxaa inoogu dhamaaday qaybtii labaad baa inoo dhamaatay soo ma qayb ka mid a ah. lakin waxaa inoo laaban la annaafiya taasa iyaduna inoo laaban halkaas an ku dena wallahu aclam subxanka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuubu ilayk